cisiiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaw bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow sharafay heedahooyagan cafimahadalkaha ku nool asalaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulan waxaan dhegeystayaal dalkiinba meel welibaad joogtaan si walbadna maqlaysaan waxaad ku dhawaataan barnaamijka kulanka keenan u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaql wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikhda ku aaseysan tahay soddonka bisha koowaad sanada qodobada aad barnaamijka kulanka eenad ku dhegeysan doontaan waxaa mid ah xildhibaanada golaha shacabiga baarlamaanka soomaaliya oo dood adag ka yeeshay hinsharciyaadka hay-adda nabad oo in muddo ah golaha yaalla waad dhegeysan doontaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soo jeediyey in hay-adaha amniga loo yeero waxaana laga weydiiyo sababta waddooyinka muqdisho ay mar weliba u xiran yihiin shacabkuna ugu dhiban yihiin soomaaliya waayadan waxaa ku soo badanaya dadka raadinaya caannimada addaba maxay tahay sababta dadku ay arrintaa u raadinayaan dhanka baraha bulshada waa warbixin aad ku maqli doontaan barnaamijkeena kulanka madaxweynaha somalilan oo muddo kadib ka hadlay xaaladda laascaanoodna waad dhegeysan doontaan qarax ay dad badan ku dhinteen waxa uu ka dhacay qeybo ka mid a ah dalka baakistan warar gudaha iyo dibadda xubnihii joogtada ah ayaad dhegeysan doontaan anigoo cabdicaiis beerada barnamijka ila socodsiin doona cabdirasaaq afar sameyn doona u diyaar garooba barnaamijka kulanka keynan aan kula qaabto kula qayraaho mana kuu sahnayn inaan kula qabto kula qayraaho mana kuu sahnayn inaad qudhusataa

la qorshemahee qadraay qiimiga kale gacal ee quruxda badan maadi la qorshebadii qofeen isu qurux badnay ee kala qabway

qaab dumaan qaysiya celmiba anigana qabxiga abriga adigay qodeen anigana qabriga adigay qodeen mahee qadraay qiimiga kalgacaal ee quruxda badan maadira qorshe mahee qadiraay qadhaay qadiraay qiimiga kalgacaal ee quruxda badan maadina qorshay bacdiyo qowlko kala qorax soo baxadiyo qowlko kala maahee qadiraay diimiga kal gacal ee quruxda badan maadila qorshe mahee qadiraayiqadiraayiqadiraayiqi imiga kale gacaal ee quruxda badan maadila qorshay anigaba qalbiga

dhegeystaan hol ku dhageed yahay qiimaha galgacal waxaa ku luuqeynayay fanaaniinta allah naxariistay maxamed nur greeg iyo saar axmed jaamac eeryada heystaan waxaa laga hayaa maxamed jaamac elka casir laxanka waxaa saaray jaamac suleymaan tubeec riwaayaddii reer ba-ow yaakuneh bay qayb ka ahayd daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n n war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad markastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho malmasho tirisoo masaakiinta goysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday afimo hadaabidkaha ku noolo qeybaha hore barnaamijka kulankeen ayaad guda gelina aynu ku bilownaya somalilan ayaan ka bilaabi doonaa madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi waxa uu muddo kadib ka hadlay arrimaha ku aadan xiisada ka aloosan magaalada laascaanood ee gobolka sool taasi oo toddobaadii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dilal loo geystay haldoorka gobolada sool iyo magaalada laascaanood sidoo kale ciidamada somalilan oo iyana dilal ka geystay qeybo kamid ah magaalada laascaanood intii ay socdeen dibadbaxyo rabshado wata oo shacabku markaa ay kusoo bandhigayeen aragtidooda waxaana markaa dibadbaxyada ka dhashay gacanka hadal dhex ciidamada iyo sidoo kale shacabka dibadbaxyada dhigay daraasiindada ayay ciidamada somalilan ku dileen magaalada laascaanood intii dibadbaxyada ay socdeen hogaanka somalilan muuse bixi cabdi oo shir jir aad ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay arrimaha ku aadan marka la eego laascaanood wuxuu tilmaamay in ciidamada somalilan aysan marnabo ka bixi doonin magaalada laascaanood sidoo kale waxa uu dilalka ka dhaca magaalada dusha u saaray uuna markaa ku eedeeyay waxa ugu yeeray kooxaha argagixisada waa kan muuse biixi oo arrimaha ka hadlay dalkeenu maanta guud ahaan ilaahay mahad dibir jira waa nabad dhibaato ayaa ka jirta gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood dadka reer sool oo ah hormoodkii somalilan taariikhiyan haddii ay tahay iyo hadday maanta tahayba ku suntan magacan somalilan taariikhdiisa qeybta ugu weyn ku leh maanta dhibaatada jirta waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay waxaan doonaya halkan inaan ka caddeeyo oon caalamkana u sheego cidur badan u sheego dhibaatada maanta ka jirta laascaanood waxaa keenay argagixisada caalamiga ah. dhallinyarada iyo dadka maanta mudaharaadkaa ah wadaa uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda somalilan iyo dadka somalilan oo dalkooda midna uma qabaan waxaa maanta dhagahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo toban sano ah afartan qof oo haldoorka somalilan ah oo kuwii dowladoo shaqanaya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay in badan argagixisadii khidadaa dhigtay oo ka lahayd qorshe dheer oo istraatejiga say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda dowladda somalilan somalilan walba ka koobantay cid gaara ma aha marka waxaa la abbaarayay oo argagixisada u diyaargaroobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb war oo bulshada abuu kula matalaya argagixisada iyo dadka fidmada wada waay maxay wadaa bini aadmiga ilaahay waa u abuuray laba qaybood ilahay jannii cadaabu sameeyey dadka ilaahay qaar wuxuu ku abuuray inay samaha wadaan oy horumar wadaan ooy nabad wadaan oo biniaadmigu waxa dad iyo diin iyo dalba ku wanaagsan ka shaqeeyaan isla markaa waxaa abuuray oo shaydaanku hogaamiyaa mujtamac walba casri walo la joogaba wakti waloo la joogaba in sharka ku foogan oo mar walba waxaa wanaagsan burburiskeeda u toogahaysa waa wax caalamka la soo noolaa la noolaan doona haddana jira waxay iyaga u faa'iido ah waxa ay doonayaan oo ah inay iyagu tooda oo qura ku maamulaan hadba mujtamaca ay fidmada ka dhex wadaan in badan baynu maqlaan kelmadda khawaarij la yidhaahdo waa fidmadii asxaabta soo dhex martay ee iskaga hor yimaadaan asxaabtii ugu waaweyneyd maanta ti oo kale dad wada oo aan yarayn oo taashahooda ayaa abuuraya fidmada ka socota lascaanood ma wada shicibka somalilan dhammaantood shicibkooda kale dhamad yihiin waa dad wanaag doonaya wanaag iyo gobonnimona ilaa awliyaashooda soo dhaqmi jiray lagamana filayo waxa dhacadoo kale shirka madax dhaqameedka ee laascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadadan u ahaa madax dhaqameed kasta madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimaha ku aadan laascaanood oo toddobaadii lasoo dhaafay ee ka aloosneed xiisad u dhexeysa ciidamada ammaanka iyo dadka shacabka ah oo markaa iyagu sheegay dalbanayaan in ciidamada somalilan isaga baxaan magaalada laascaanood waxaana magaalada ka socdaa sheer ay isugu yimaadeen dhammaan waxgaradka cuqaasha salaadiinta iyo sidoo kale garaadyada dadka markaa kasoo jeeda gobolada sool iyo sanaag iyo gobolada kale ee markaa ku xeeran waxayna kaga tashanayaan aayahooda markaan muqdisho adaan usoo noqonana xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya waxa ay dood adag ka yeesheen mar kale hindisharciyaadka hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka oo weli horyaala golaha hay-adan oo muddo kadib la doonayay in la sharciyad loo sameeyo si oo la mid noqoto hay-adaha kale ee talisyada kale ee ciidamada loolana xisaabtamo waxaa horey usoo meelmariyey sharcigan hinsharciyaadka nabadsugidda xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya waxaa la horkeenay baarlamaanka oo markaa weli ku wada akhrin iyo sidoo kale inay ka doodaan xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay qaabka loo sameeyey sharcigan hay-addan ama sirdoonka qaranka wuxuu sheegay in daladaloolyo badan uu ku jiro inta badanna rajiimka ama madaxweynaha xafiiska jooga uu markan taliska naba ay u isticmaalaan in markaa ay ku fushadaan danahooda siyaasiga balse taa aan la doonin sida sheegay baarlamaankuna ay u baahan yihiin inay yeeshaan sharciyad lagula xisaabtamo hay-adda iyo xubnaha ku jiraba dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsaame xubsi kuruul kaga hadlay xirnaashaha wadooyinka caasimada oo uu tilmaamay inay shacabku dhib ku qabaan hooyooyin xanuunsan dad shaqo u socda iyo dad kale oo markaa dhibaatoonaya in waddo furneed iyada oo markaa daqiiqado kadib un ay arkayaan waddadii oo haddana la xiray wuxuu ugu baaqay in loo yeero hay-adaha amniga oo guddoonka ayuu ugu baaqay golaha shacbiga in hay-adaha amniga loo yeero si wax looga weydiiyo sababta wadooyinka muqdisho ay inta badan u xiran yihiin iyadoo aysan caddeen sababaha loo xiro waa kan xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsan waxaa halkan ku qoray adoona qoraal wadanin hebela ah aada la yidhi iyo ganacsi hebelaa soo celiya oo soo kordhay waa inay dadka og yihiin war sharcigan marka wuxuu samaynayaa in uu xadido awoodda oo soo kordhay waa inay dadka og yihiin war sharcigan marka wuxuudhahaan awooddeena awal waa iska furneed laakiin waxaa muhima ah inuu sharciga shaqeeyo marka ciddii ka shaqeelaysiinayaa waaye waa annaga hadduu sharciga marka shaqay waayo dee quruxdiisa maxaa matarayso artikalada dhowr iyo tobanka oo dastuurka oo noo qoran ay ka mid noqonayaan qaybo yar yaraan kor istaaga xasaanadda waa ku raacsana ah xildhibaanada xasaanad ma aha habraaca waaye procedure ha laga dhigo xasaanad dastuuraa bixi kara xeer ma bixi karo xasaanad dastuurku baa bixi karo taas waa inaa ogaanaa period laakiin dadka hay-addan ka shaqeeya sidee loo maxkamadaynaa qaabkee loo maraa taas waa process marka arrintaas procedure ha laga dhigo iyaysan xasaanad noqonin safaaradaha waa in la dhaafaa waa raacsanahay waa inaan xubino sirdoon ay joogaan safaar haddii kale xogta dalka aad joogtee ku helaysaa dalalka aan dariska nahay ama kuwa aan ahaynba oo aan joogno waa inuu jiraa qof ka shaqeeya xogta dalkaas waxa annaga ama maslaxa nooga xirantaha ama cabsi aan ka baqayn nooga imaanayso cid heli kartaa inay jirto arrintaas ina dhaaf waxaan kaloo istaagayaa arrinta hubinta qodobka sideedaad hubinta shaqaalaha rayidka iyo shirkadaha ganacsiga ah waxaas fatin waaye vatin hay-addana laga saaro sax waaye qof kasta waa in la yidhaahdaa criminal record inaad leedahay in kale waa in lagu ogyahay haddaad shaqo dawlad ka shaqaynayso ama shaqo ganacsi ka shaqaynayso ama aada macallin tahay waxaad ahaw waa inaad vatin jirao recordkaada dambi inuu ku jira la ogyahay hay-adda dambibaarista loo daayo waxaana ka codsanaynaa hay-adda dambibaaristane waxa inaysan ganacsi ka dhigin ee qofkii loo dara la yidhaha vatinka ken ama recordka ken aysan dhihin lacag bixii warqad iska soo siinin ee la samayn karo fatin ama taakin sax ah in la samayn karo ayaan qabaa waa la sheegay askariga waa lala xisaabtamayaa ama ka tirsan hay-adda hadduu yahay amar madaxweyne qaado ama amar taliyo qaado ama amar ra-iisul wasaare qaado cidaad amar ka qaadan karto oona sharci ahayn ma jiro marka anigu waxaan aaminsanahay qodobada kale xildhibaanada intooda badan ay sheegeenna aan ku soconno laakiin principally for time being waan u baahana waqtiga soo socda hay-adda in la kala saaro qaybteeda sirdoonka ah oo amniga qaranka ka shaqaysa iyo qaybta amniga gudaha ka shaqaysa investigationka iyo baaritaanada iyo dembiyada abaabulan iyo argagixisada ka shaqaysa in la kala bixiyo laba hay-ad laakiin hadda awoodaheeda sharcigaane wuxuu marka marna waxaa arkaysaa taliye marna waxaa arkaysaa agaasiin mar waxaa arkaysaa askari mar waxaa arkaysaa rayid saas iyo awooday kugu xiraan ama kugu baaraan hadday maxkamad ka keenaan waxa kaloo igu muhiimsan waxaa waaye garsoorka inaysan hay-addan tallaab qaadi karin ayadoona garsoor haysanin arrintaas muhim waa inaan ku xisaabtano hadda dadaa la soo qabtaa waa la xidhaa laba bilooda iska xihan yihin waa la toorjargareeyaa markii horeba la toorjargareey jidashagana waaba aragteenba sharcigaan waayo marka waa celin karaa annagana waxaan ka rabaa inaan sharcigii taageerno allen waa waxa keliya hangoolka aan ku celin karna hay-adda waa kan iyo awooddeeda tirada badan hay-ad u shaqaysa danta qaranka iyo amniga muwaadinkana saanaan uga dhigi karnaa oo aan u shaqaynin rajiimka markaas talada haayo wuxuu u magacaabanaya qofka sida macalimo sheegay qofka xilka la keenaa saaxiibkiisa wuxuu ugu magacaabanaa loyalty because asaga inuu shaqayso raba annaga waa inaan ka dhignaa hay-ad qaranka waadigka u shaqaynaysa ka dhignaa anagana ka rabaa saan uga dhigi karnana maxaa waaye waa sharcigan guddoomiye arrin yaroo ka baxsan aan rabaa inaan ku daro ah waxaan rabaa baarlamaankii aan anaga haddaad raalli iga ahaato maalin kasto muwaadin kastoo in maraykanka safarada la xayiro diyaaradaha la joojiyo duulumaadka la hakiyo war dadkii annaga waa isnici rabnaa waxma ogin de jidkaas soo marnaa annaga dhan aan isku dare xildhibaan iyo xasanadaan ku soo marnaa jidka laakiin dadkii waa shaqaysalayihin waana socolaayihiin arrintaas waxaan qabaa guddoomiye inkastay aad u topic tahay session gooniya in laga dhigo see muwaadinka jidxirka looga jooji karaa hay-adaha amniga ayna hor yimaadaan aan weydiina sababtay jidadka u xirayaan ma daruuro amnigaa jirto mise iska falaad iyo howlo kalaa jiro sababta hooyo waayeela oo mooto saaran oo jidka cisbitaal u socota loo leeyahay ka noqo adiga jid sababta macallin iskool aadi lahaa arday iskool aadi lahaa maalin kasta leeyahay howlaha socoto mas-uulaha inta maraaya madaxweynaha inta maraaya ama ku kala imaanaya jidadkii qab ha la siiyo waa inaan annaga muwaadinka duruufihiis ka warqabnaa muwaadinkaan u joognaa halkaan uma joogna annaga dad kale arintaas waxaa qabaa guddoomiya in serious loo qaato oo session dhan laga dhigo madaxda hay-adaha amnigaa la keeno sababta jidaha jidadka loo xirayo maalin kasta ama usbuuc kasta ama everyday la leeyahay jidadka waa xiray inaan ogaanaa rabnaa si aan dad muwaadinka u shaqeeya u noqon waa maasanta xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid a ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayuu ahaa oo markaa si adag kaga hadlayay arrimo ku saabsan sharciga hay-adda nabad sirdoonka qaranka hinsharciyaadkaas oo golaha horyaalla iyo sidoo kale arrimo kale oo markaa ka baxsan uu ka hadlay ajandaha oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka ay qabaan shacabka muqdisho oo la dhibaatoonaya xirnaashyaha qaar ka mida ah wadooyinka magaalada oo iyadoo markaa ogeysis la-aan dadku markaa subaxu un soo u kalahaya shaqooyinkooda iyo danahooda kaleba ama arrimo caafimaad ay uun la kowsanayaan wadooyinkii oo xiran dhinaca kale xildhibaan cabdulaahi bidhaan warsame oo ka mid a ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa isna dhankiisa ka hadlay arrimo uu sheegay in wadamadu ku jiraan oo loo baahan yahay in wax laga bedelo hinsharciyaedka hay-adda nabsud sirdoonka qaranka dhinaca kalena wuxuu si adag uga hadlay hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya mahdi khadar guuleed ka oo ku saabsan in markaa uu ku tilmaamay somalilan inay tahay mar ka madax banaan soomaaliya inteeda kale waa kan xildhibaan cabdulahi bidhaan warsame Eh, wixii commentigooda ahaana waa ka dhiibteen eh, waxaan ku talin lahaa maadaama xildhibaanadu ay hadleen oo intooda badani ay ku hadlayeen sharcigan maadaama wax quman tahay in sharci loo sameeyo oo wax lagula xisaabtamo ay hay-addu yeelato nasiib darana ay ahayd muddo badan iyadoo hay-addu shaqaynaysay wax sharciyadu ay ku shaqaynaysay aanay in eh, sharcigaas hay-adda loo sameeyo lana ansixiyo qodobo runtii ka hadhadlin baan rabaa dhowr ah inaan mulaaxadadeedu isdul taago qodobka kaaliyayaal sheegaya oo kale agaasime ama taliyaa la yidhi agaasime ama taliya innaga curfiga aan naqaana ee soomaaliya markaan dawladdeenna saan u maamulno ku-xigeennay leeyihin marka haddii uu agaasime yahay iyo hadduu taliyo noqonayo labadaba ku-xigeennay leeyihiin hay-ado kale oo waxaa jira shaqada ay hay-addan u qabato oo amniga qabta oo iyaguna taliyayaal leh oo ku-xigeenna leh sharciguna qolana si uma qaban karo qolana si uma qaban karo magac gaara ma yeelan karo kaaliye haddii la aadayo magaca kaaliye la aadayo waa in xoghayo laga dhigo ehm, ninka agaasimaha meeshuu ka yahay ama taliyaha ka yahay laakiin hadduu taliyad loo daayey ama agaasimo loo daayey ku-xigeenna inu nagu naqaanaa agaasimo ku-xigeen ama taliye ku-xigeen marka waxaan isleeyahay af soomaali ahaan iyo curfiga innagu aynu isticmaalno intaba kaaliye waxa la yidhahdaa kuma habboona qodobka kale intii badnayd waa laga hadhadlay arrinta xasaanadda baan ku taageerayaa xildhibaanadii hore u sheegay in magaca laga bedelo ragga amniga sugaya ee hay-adda ka tirsan oo runtii iyaga laftoodu u baahan brotectionna wax kale loogu magac daro oo ay leeyihiin oo aan arrimahooda intay shaqada ku jiraan aan taaban karin laakiin magaca xasaanaddu magac baahsan buu noqday waxaana lagu yaqaanaa xildhibaanada qodobkaa waa taageeraya qodobka saddexaad oo aan arrintaa kaga hadlaya waxaa weeye taliyaha waxaa la qoray wuxuu leeyahay xasaanad tan wasiirada ee wasiiradu iyagaa magacaababa taliyaha ee see xasaanad la mida u yeelan karaa nin ninku magacaabay xasaanad la mida ma yeelan karo madaxweynuhu ra-iisul wasaaruu magacaabaa isku xasaanad maaha ra-iisul wasaaruhu wasiiruu magacaabaa isku xasaanad maaha taliyaha nabad sugidda ama agaasiyaha nabad sugiddu golaha wasiiradaa magacaaba isku xasaanad ma noqon karaan wuxuu la xasaanad noqon doonaa taliyayaasha kale taliyaha booliska taliyaha milatariga qodobkaas guddigu waxaan odhan lahaa celiya oo saa ku soo bedela ninna ninkii magacaabay lama xasaanad noqdo Eh, intaasaan kaga baxayaa sharciga haddii qodobada la hagaajina in eh, la ansixiyo waa qabaa waxaan mulaaxado yar ka jeedinayaa oo kale ehm, arrin maanta halkan ka dhacday oo runtii dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya gef ku ahayd ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee qaranku halkan wuxuu kaga dhawaaqay waddamada deriska inay somalilan ka mid tahay markii la yidhi raaligelin ka bixina kama bixin waddanka soomaaliya waa waddan leh sharaf iyo karaamo iyo gobonnimo soomaaliya o dhan lagu yaqaan dastuurka qodobkiisa koowaad baa dhigaya qofkii waxaa reeban in gruub gaara ama qof gaari uu sheegto qarannimo gaara ama gobonnimo ka duwanta soomaaliya arrintaas waxaan qabaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka markii loo yeedho layo raalligelin ka bixina aflagaado kale uu kusii daro wuxuu yidhi baroorta orgiga ka weyn marka ehm, arrintaas waa arrin gef ku ah eh, dastuurka qarannimada soomaaliya Eh, golahaana waa golihii laga ilaalinayay midnimada iyo qarannimada soomaaliya haddii dadka qaar ay aaminsan yihiin eh, in wixii la doono layska odhan karo haddana xildhibaan la yska noqon karo mushkilad horle weeye eh, dastuurka aynu haysanno oo aynu ku dhaqanno waa dastuurka adkaynaya midnimada iyo wadajirka iyo qarannimada soomaaliyeed waa jiraan somalilan inay tiri dowlad gaaraanu nahay laakiin iyada iyo dadkii la xisaabtamaya weeye laakiin xildhibaan halka jooga oo ku jooga midnimada soomaaliya inuu ilaaliyo inuu maalin kasta isa soo taago oo yidhaahdo somalilan waa waddan gaar ah ama waddamada dariskay la mid tahay baarlamaanka soomaaliya iyo madaxda soomaaliya ee u taallaa go-aanadii laga qaadan laha arrintaa waa mahadsanta xildhibaan cabdulaahi bidhaan warsame oo ka mid a ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayuu ahaa oo isna si adag kaga hadlay hadalka soo yaray ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka haasana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka mahdi guuleed oo markaa intii uu galaha ka hadlayey sheegay in somalilan markaa ay la mid tahay dalalka dariska la ah soomaaliya markana dadka soomaaliyeed mudooyinkan gaar ahaan dadka baraha bulshada isticmaala waxaa kusoo badanaya dadka raadinaya caanimada haddaba maxaa arrintaa keenay iyo aaladaha casriga ah ee la isticmaalo xooga ku saabsanba waxaa warbixin inooga diyaarisay wariyheena deeqa maxamuud maxamed dunida hormartay iyo isbedelada teknolojiyadda waxa ay suurtagelisay baraha bulshada inuu noqdo mid awoodi leh islamarkaana ah dad badan ay adeegsadaan baraha bulshada waa madal uu qofku si fudud uga cabiri karo ra'yigiisa sidoo kale waayadan dambe waxay noqdeen meelo lagu soo caanbaxo weliba aad u fudud balse ma ogtahay farshaxamistihii la oran jiray woldi hood lixdamaadkii inuu sheegay mustaqbalka qof kasta inuu noqon karo caan weliba muddo gaaban warbaahinta bulshada ayaana u muuqata inay doorkaasi ciyaarayso barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa caanimada laga daba dhacay iyo waxa ay dadku ku jeclaadeen balse marka hore aynu eegno isticmaalayaasha firfircoon ee ugu waaweyn websiteka status brows ayaa xogihii ugu dambeeyey sheegay in facebook ay isticmaalaan dad gaaraya laba dhibic sagaal bilyan oo ku kala nool daafaha dunida sidoo kale instagram waxaa isticmaala dad gaaraya hal dhibic saddex bilyan tiktok oo markii hore marayay toddoba milyan ayaa hadda ay isticmaalaan dad gaaraya hal bilyan snabjad waa toddoba boqol konton iyo milyan oo isticmaalayaasha weliba sida bilaha ah u isticmaala sidoo kale twitter ayaa maraya saddex boqol milyan oo qof youtube ayaa ugu daawasho badan waxa uuna marayaa laba dhibic bilyan dadka soomaalida ah ayaa ah kuwa waayadan dambe ku soo badanayay baraha bulshada waxaana ay u adeegsadaan siyaabo kala duwan xiriirka isticmaal ee ka dhexeeya soomaalida iyo baraha bulshada ayaa waxa uu noqday mid saameyn ku yeesha siyaasadda arrimaha bulshada iyo nolosha kaleba mararka qaar waxa ay u isticmaalaan inay xogo kusoo gudbiyaan iyaga oo ku kala warqaata laguna kaftamo halka mararka qaarna ay u isticmaalaan inay kula xiriiraan eheladooda oo ay kala fog yihiin haddaba sheekadan waxaanu ku eegaynaa caannimada waxa ay dadku ku jeclaadeen waa kuwan qaar ka mid ah dadyagu ku dhaqan magaalada muqdisho oo aan wax ka weydiinay caannimada waxa ay dadka ku jeclaadeen magacayga waa ibraahim cali cabdinuura lay dhahaa caannimada waa la jeclaan karaa qofka hadduu aqoon leeyahay oo dadku wax u faa'iidaynayo inuu caan naqdo waa shay la rabo laakiin ninka hadduu si xun caan u noqdo ma u socona ma u fiican tahay waxaa waaye qofka in wax laga faa'iido oo la raadiyo caannima waa ku naqan karaa Ah, laakiin haddii oo asaga waxba laga faa'iday caannimadiis waxba mataraysa dad oo diinta dadka soo gaarsiinayay waxyaalahaas caannimada waa lagu jeclaan karaa ama qof sadaqo badan oo masaajid badan dhisaayo oo dadka wax u qabanayo oo dadka markii beri la waayo magaciis weligiis aan dhumaynin eh, ka soo qabo oo kale qofta caanka rabto waa qof ka timiday baadiyo rabto in ay maaragtay is-il bixiso ama dadka ay bartaan midna waa mid adiga aadan dooran ee eh, adigoo socoto aad caan ku noqoto ama diin ha noqoto ama siyaasad ha noqoto ama wax ha noqoto laakiin xilligu waxbaa la xiisayaa xilligan waxa la xiisaynaayo caanimada sida aabitoyda imbiliga jarta waxbaa la xiisay jir marka hadda xiisahaasaa la joogaa mooye wax kale oo hadda ku saa'iday ma laha faa'iidada caan waxay ku tahay sida hadda yuutubleyd oo kale wallahi hor dadka caanimada raadinaya macnaa caanimada dhibaatay leedahay faa'iidana waa leedahay dhanka markii horta faa'iidada loo fiiriyo anigoo kaleto waa rabi lahay dhanka manaha markii laga galo ganacsiga oo kaleteed waa lii soo raadile aniga waxaa joogaa suuqaa joogaa oo kaleteed wacar waa ii furan markii la dhaho lafoola wax ka soo gadana farxad ay taha laakiin markii oo dhanka dhibaatada loo aado dhibkeeda leedahay manaa waxaa waaye waxyaaba badanaa lagaa soo qabanaa faara lagaa soo qabanaa oo kaleteed dhankaas macnaha maku fiican laakiin dhanka oo markii loo fiiriyo faa'iidada faa'iidada aniga ka helaa inaha caanimada wallahi caanimada faa'iidooyin badana leedahay waxyaabo badan oo laga faa'iiday leedahay because haddii caan tahay oo business aa samayso busineskaad bulowgu leeyahay sababto aa ku ah, kala kacaa dad businesku way ka mid tahay wallaahi faa'iidan ba dad waxaa aragta oo iska reer tawaleed oo iska caan naqdeen oo madaxa baxday marka saas waa caanimada faa'iidaysaa leedahay haa lacag ka sameyn waa aragtaa dadka tigtooga leefka soo galaan oo kale waa waxyaaba badan lacaga badan waxaas soo sameeyaan marka saas caannimada faa'iida badanaa ku jirto dad caano badanaa joogaan oo wax badanay leedahay ganacsi oo kalea ku fure kiyoo kalea ku fure dad badanaa meelo kale ku fafurteen ganacsiyaal ah dhibaatay leedahay waa in lagu raadsado dabcan laga yaabaa dadyow badan oo dunida ku kala nool ayaa halkan baraha bulshada ku sheekaysta iskuna fahma iyaga oo aan is arag kadibna guur ku heshiiya boqolaal qoys oo dhisan ayaa xiriirkoodu waxa uu kasoo bilowday baraha bulshada waana wejiga togan halka qoysas badani ay ku dumeen baraha bulshada waana wejiga taban ee uu leeyahay baraha bulshada waxaan ku noolnahay duni teknolojiyaddu ay bedashay qaabka ay bulshooyinka u xidhiidho bilyanis qof ayaa hadda isticmaala baraha bulshada sidoo kale baraha bulshada ayaa muddooyinkii dambe waxa uu noqday mid xawaaro sare leh ku socdo iyadoo dad badani ay saa'id ugu xidhan yihiin maalinba maalinta ka dambeysa waxaa jirto dib u casriyeyn lagu sameeyo aaladaha kala duwan ee aanu isticmaalno taasi oo sahlayso in dunida oo dhan si fudud oo casriyeysan u wada xidhiirto mahadsantaha wariyeena deeqo maxamuud maxamed oo warbixinta inala socodsiinaysay barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiina waad nagala socotaan dhegeystayaal bulshadu ka inka badan soddon ruux ayaa ku geeriyootay boqol iyo konton qof oo kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii qarax ismidaamin looga shakisan yahay uu ka dhacay qaybo ka mid ah masjid ku yaala dalkaasi bakistan kaasi oo dhaca koonfur galbeed magaalada bashawaar ee wadanka bakistan hafhayeen hadlay isbitaal ku yaala magaalada bashawaar waxa uu sheegay in tirada dhimashada ay xaqiijiyeen tahay laba iyo soddon ruux balse dhaawac iyaga haatan loo keenay keliya qura uu yahay toddobaatan waxaase la aaminsan yahay in goobaha kale ee caafimaadka la geeyey dadka kale ee waxyeelada soo gaartay qaraxan oo ay aaminsan yihiin boolisku inuu yahay qarax ismiidaamina ayaa dhacay xilli ay dad badan ku sugnaayeen masjidkan ku yaala koonfur galbeed magaalada bishawaar ee dalka baakistan waxaana markaa masjidka ku jiray dad badan xilliga uu qarax u dhacay madaxa booliska magaalada bishawaar moxamed ijaas khan oo la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay in qarax xilliga uu dhacayay uu la buuxay gudaha masjidka tiro ku dhow saddex boqol oo ruuxna ay ku jireen wuxuu tilmaamay xilliga qorax u dhacayay in dadku qaarkood ay ku jireen cibaado salaad tukasho iyo wax aqrin balse mar qura la maqlay jugta qarax looga shakiisan yahay inuu yahay isbidaamin dadaal ayaan wadnaa waynu dadaalaynaa si dadkeenu u noqdaan kuwa badbaada ayuu yidhi booliska mid ka mida saraakiisha oo la hadlay warbaahinta ra-iisul wasaaraha waddanka baakistan shehbaas shariif ayaa cambaareeyey qaraxan ka dhacay qeybo ka mid a dalka baakistan gaar ahaan koonfur galbeed magaalada bishawaar wuxuu amray xukuumadda iyo ilaamaha amnigu in baaritaan dhaba laga sameeyo mas-uuliyadda cidda iskaleh iyo sababta qaraxaas xilligaa uu ugu soo beegmay waxaynu qaadi doonnaa tallaabooyin wax ku ool ah kuwa doonaya inay dadkeena dhibaateeyaan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra wasaaraha waddanka bakistan shebaas shariif barnaamijka kulankaena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiina waad socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network macnahooda macnahooda maxaa xaaja maare iyo maxaxaaja maareyo keni murugada maniga ka dhacayne mar baad haysaa maniga kadhacayni mar baad u haysaa miska waa mudaa mudaa mudaaimo miskanaadi leeday waxaan kaga maqanay eelleer ma joogin muraadkayga muraadkayga gaarka waxaan

taariikhdeedii heystan ay ku luuqeynayeen fanaaniinta allah u boqorkii codka maxamed suleebaan tubaac iyo boqoradii codka xaalimo khaliif magool halkuu dhageeduna ahaa minankeenii iyo eryo kale waxaad markaa ahayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka k n n heese kale ayaa noo soo socdaa balse markan waxad kuso dhawataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay mahadsanid cabdicasiis waa maalin isniina taariikhduna waa soddonka bisha koowaad ee janawari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta soddonaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol soddon iyo shan cisho haddii aan dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii sheekh shariif sheekh axmed ayaa loo doortay madaxweynaha soomaaliya kadib doorasho ka dhacday caasimadda dalka jabuuti sheekh shariif ayaa wareeggii u dambeeyey ee doorashada waxa uu ka guulaystay maslax maxamed siyaad bare maanta oo kale sanadkii kun lix boqol afartan iyo sagaalkii boqorkii xilligaasi ee dalka ingiriiska oo lagu magacaabi jiray jaarleskii koowaad ayaa la dilay maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo afartii richard giyador ayaa waxa uu noqday qofkii ugu horeeyey oo madow ah ee ka qalin jibiyey jaamacadda hafad ee dalka ingiriiska maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii adlof hitler ayaa loo caleemo saaray inuu noqdo hogaamiyaha dalka jarmalka maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii hogaamiyihii gobonimo doonka hindiya mahatma gandi ayaa waxaa lagu dilay magaalada dalhi ee caasimada dalka hindiya maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii dowladda bakistaan ayaa isaga baxday dalalka barwaaqa sooranka ah ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol siddeetan sagaalkii dowladda maraykanka ayaa xirtay safaaraddii ay ku lahayd magaalada kabul ee caasimada dalka afghanistan guud ahaana waa intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka hadsan barnaamijka kulanka k n n way maxamuud aadan oo nala socodsiinaysay xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka markaana iiraan wasaaradda arrimaha dibadda dalka waxay u yeertay ergeyga yukrain u jooga waddanka waxaa wax laga weydiinayaa hadal ka soo yeeray la taliyo sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha yukrain valadimir zelenski kaasi oo ku aadan in marka iiraan lagu hayo cadeymo muujinaya in daroonkooda diyaaradaha nuuca kamikaaza loo yaqaana ay ka qeyb qaateen duqeymo ka dhacay dalka yukrain waxaa loo yeeray ergeyga yukrain u jooga waddankaasi iiraan waxaana waxaa laga weydiinayaa inuu sharaxaad ka bixiyo barta twitter-ka ee michaelo badlike oo isagu ah la taliya sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha ukrain uu soo dhigay qoraal muujinaya in iiraan ay ka mid tahay dalalka ka qayb qaatay dagaalka ukrain sidoo kale diyaaradaheeda nuuca kamikaaza loo yaqaanana ay duqeymo xoog leh ka fuliyeen waddanka waxaynu maqalnay qaraxyo xoog leh oo aynu ka maqalnay gudaha waddanka waxay muujinayaan inay ka qeyb qaateen diyaaradaha droniska ee iiraan duqeymaha laga fuliyay dalka yaga oo lagu taageeray xukuumadda ruushka ayuu bartiisa qoraalka ama bartiisa twitterka soo dhigay la taliyo sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha wadanka yukrain valadimir zeloniski waxaa sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ee iiraan ay horey u beenisay warar muujinaya inay markaa qeyb ka yihiin iiraan dagaalka ukrain oo ay si dadban iyo si toosba u taageeraan ruushka wargeyska ama mareegta wall street journal loo yaqaano ayaa iyada soo xiganaysa saraakiil aysan magacyadooda tilmaamin sheegtay in diyaaradaha iiraan ay leedahay ay ka qayb qaateen duqeymo ka dhacay waddankaasi yukrain sidaana ay markaa kaga qeyb galeen dagaalka waddankaasi yukrain ka socda ee u dhexeeya militariga ruushka iyo kuwa ukraine marka la eegana waxaa muuqata weli in dagaalku uu dhowr waji uu sii yeeranayo iyada oo weli uu sii soconaya dagaalka ruushka iyo ukraine oo markan sanad ku dhow wasiirka arrimaha dibadda ah ee wadanka iiraan xuseen waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay xogaha la sheegayo inay yihiin kuwa markaa kuwa cad oo aanan ahayn kutulkuteen dadkana aan looga beeran abuuranaynin arinta waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid iyagu ay kaga gol leeyihiin inay helaan wax sax ah marka la eego aragtida ku aadan wadamada ku leh dagaalka oo reer galbeedka ay ka mid yihiin balse iiraan iyadu waxay mar u muuqataa inay iska fogeynayso arrimaha ku aadan inay marnaba ka qayb qaadatay dagaalka ruushka iyo ukrein markan turkiga hadaan egnana madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan waxa uu sheegay in markan ay ogolaan doonaan in finland ay ku biirto gaashaanbuurta nato waxa uu tilmaamay in sweden ay weli ka hortaagan yihiin kubeerita gaashaanbuurtan sababtay ugu diidan yihiin inay tahay inay ku xadgudbeen diinta islaamka iyo kitaabka qur-aanka kariimka ee waa la sharfay wuxuu ka hadlay telefishinka dowladda wuxuu ballan qaaday in finland sida ugu dhaqsiyaha badan loo meelmarin doono kubeeristeeda gaashaanbuurta nato halka sweden ay halkeedii taagan tahay oo aysan marnaba ogolaan doonin markaana dhegeystayaal waxad kuso dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi soomaalihii markaan dheehday oo eegay dhaqankiinna dhagar baa ka buuxdiyo arrimaaan dhabti ahayne runtaa idinku dhiba beense waa dhihi taqaaniin u la yaabaysiin ma waan hore loo dhihin barkaaxuun duul wax loo baaraa bulshada beenku faafiiha barkaxuun duul wax loo baaraa bulshada beenku faafiiha runhooba kooyta mayleeray beenkubooja gaalaraasa horaa waxaa loo yidhi bec baro ama been baro waxaa kaloo la yidhi been fakata rumu ma gaarto run baa aadmiga dhaqdee maxaa been laga rabaa haayo waa tii hore loo yidhi nirada male dheelalow runmooda beenbeen maaynugu baawiye ee eh. eh, beenbeen maaynugu baawiye yadheegi jari waranna waxaan maqli jire eh beenay waa run waa run beenay waa run waa run war horaa loo yidhi runta beentu waa u xaqii baadil laga raac waxaa kaloo hore loo yidhi runtu beenta ma oggola beentuna run ma oggola war cabdulla waxaad ka tagtay xaqu baadil ma oggola baadilkuna xaq ma ogola war waxaa kaloo la yidhi qolo beenta biishaa mindhaa bee jajkuu furaye runtaa lagu baraaraa haddii laysku biirsado war walii kala laaray biil baadil ehobaad ah, fadaa caasa beeja la furude beenu wal afuufe war hadday beenu jiri lahayn wanaagga runta lama aqoonsadeene waxaa kaloo la yidhi horta run iyo beentuba waa laba isbaal yaal oo bardaan waxsimayo isku beegan weeyaan war kalgacalow oday laga baqaayo baawar iyo awood badan gaariyaa ku yidhi beri ma taqaanid beentee runta barashadeeda bala kaa hor joogta horaa waxaa loo yidhi beentaada hadday badato runtaada dambe u basbaxda war hadda ka hor berigii kambaynka lagu jiray abwaanguura wuxuu yidhi been waan ku raagno raad yeelan mayse kala reebto waa tane yaa raranka geli kara yaa riixi kara cadow rugta yaa xorayn kara baladana ka rari kara war waxaa kaloo la yidhi raggu waa dhintaa amase waa riiq ku diridha war ilaahay u naxariistay cabdi cabdiydaanna wuxuu yidhi shilku dhuma nin ragi waa gayaa sharafna noolow waxaa kaloo hore loo yidhi geesii wooxow go'aansada guulaysoo ama geeriyo geesi waxow go'aansa war waxaa kaloo la yidhi ah. gobannimo u dirirkaa dhaxla guusha weligii waxaan kaloon maqli jiray ah. gobaannimadu ah. waa ku baxa dhiigga arya waxaa kalood ka tagta gundhigiisu waa kaas ninkii xiligunuusow weli kale la erey guuli gelgelu guuldarodana gablangu warmadaygu geli inuu galgashay yaa moogdee warwarkiisaana fahmina wuxuu ku yidhi guulaysta guulaysta geyshkayagoo guulaystaa waranna waxaan kaloon maqli jiray gowraca walaalkay gaadhahayow gibilkay xanuune gaadhahayow aynu ku garowne gaadhahayow geyiga ilaali gaadhahayow war kalemaanay war ma haysiine shabaab waxay dhaheen wiilkii albaabka gobolka ku qarxay runnurgoodow ku dhashay waxaana la dhihi jirayay dhahan magaciisa inta uusanna soo gelin cilmi cumar xasan afrax markuu nagu soo biirana waxaan ugu wanqalnay ay dhaheen yaxye waryaxyaba hadday ula baxeen maxay u qarxiyeen magiciisu nooleeyuu ahaaye war nimankaanu wax nool ma rabaane wiilka guddoomiyaha gobolkay ehelahaayeenay ula jeedaane almiina qaraabay furaha hadlaysiiye nimanaan meesha soo geli lahay waxuu u dhihi waaye markay intay qarxiyaan isaga fura ka dhiganayaan oo haddama waxaad ka sugaysaan wiilku inuu inta gudoomiyaha u tago yidhaa guddoomiyahu icaawi balaayadi ku dili laheedaan soo sidaahay war adinka maxaa idin qaaday si dadban muwaadin adoon is khawaarijta ha u caawin miyaan madaxweynuhu dhihin war waxaan maqlaya calidheer oo leh muqdisho horumarkeeda nabaddeeda dhaqaalaheeda dhismaheeda gaalaa diidane haddana ma wuxuuna leeyahay wiilashii burburiyey xaruntii gobolkae dadka loogu adeegayey dad shacabana naftoodii galaaftay annagaa soo diray aryaanaha sameeyey cabdullana waxa uu yidhi ow wixii uu daaranay inay dan tahay doorbidda doqon wixii uu daaranay inay dan tahay doorbida warwar mahaysiina cali dheeranima wuxuu dhegaystay isagoo soo qaadanaya xadiis rasuulka laga wariyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naftaada iyo maalkaaga qofkii kuugu yimaada inaad dishaa kuu bannaan haddii uu ku dilana shahiidaad tahay haddaa isaga dishana waa ahlu naar ninkii dhegaysanayay inta yaabay buu wuxuu yidhi war caliyow taasu waa idinka waa idinko wallaahi waa idinka aryaannaha wax badan waxaan aragnay niman shabaab qaab laga soo qabtayo isku markhaati furaayo waxay galeen oo dhan sheegaaya oo intay dad dileen aad u qabto inay ku faanayaan oo aan qarsahayn calidheer oo shabaab afhayeen u ahayna wixii ay qarihaayeen oo dhan oo bannaanka soo dhigay mugaasaan waxaan is idhi amaadba war moogtihiinoo ninka la soo qabtay warwar mahaysaana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo munaasabad hargeysa lagu qabtay ka hadlaayey wuxuu yidhi dadka gobolka sool weligoodba somalilan hormuud bay u ahaayeen yeesheen shacabka soomalilanna nacayb uma qabaan hase yeeshee dhibaatada waxaa abuuray argagixiso caalamiya waxayna laascaanood ku dileen afartan qof oo qaarna dowladda u shaqeeya qaarna taageero oo dadkii bulshada waxgalka u ahaana ah waxayna faafiyeen dowladda somalilan inay ka dambayso halkaasayna ka dhalatay carada shacabku argagixisaduna maalinba shaati bay gashadaan maalin shaar diimeed bay soo gashadaan maalinna shaar qabiil bay soo gashadaan maalinna shaar aqoonyahan bay soo gashadaan maalinna shaar siyaasi bay soo gashadaan marka waxaan ka rajaynayaa buu yidhi shirka ka socda laascaanood garaadadu inay ka soo saari doonaan go'aan somalilan dan u ah wargabooso waxaa kaluu yidhi muuse biixi dad baa waxay leeyihiin ciidanka somalilan way ka baxayaan gobolka sool waxaana faafiyey beenta argagixisada ciidanka somalilanna dalkooday difaacayaan meelay ka baxayaanna ma jirto laakiin wixii tabasho ahee la qabo inaan dhammayno ayaan diyaar u nahay war madaxweynaha somalilan muuse biixi waa kornayl madax adag maxaa loo dhahayay waaba nabadoone war danta iyo siyaasaddaba waa loo galgashaa war adagoo hadduu nabadoon yahay cirre iyo faysal maxuu ula hadli waayey war kursigiisa nin u socda miyaad filaysa inuu ka nabadooniyo war xilku waa meerto war adeerow askari xilku waa meerto kuma banneeyo war guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq axmed khaliif waxau yidhi laascaanood muddaan joogay bulshada dhanna waas aragnay waxaana hargeysa ugu soo laabtay inaan madaxweynaha warbixin siiyo dadka reer laas caanoodna taladooda iyo tashigooda u madax bannaanaadaan waxgaradkana ka rijayn mayno in somalilan wax u daran ka soo baxayaan war shiikhulbeledka boorame sheekh cabdulaahi sheekh cali jawhar oo garaadada reer sool talo u soo jeediyey wuxuu yidhi ha horseedina dagaal korkiinna ka dhaca oo ay ku dagaalamaan dir iyo daarood ama irir iyo daarood oo ay hantidiinna iyo naftiinnuba ku baaba'do warwar ma haysaane baarlamaanka dood baa ka socota ku saabsan sharciga nisa xildhibaanno badanna way ka hadleen guud ahaanna waxaa muuqata sharciga inay ogol yihiin qaar waxay ku doodayaan qodobada qaar waxa laga bedelo qaarna waxay leeyihiin beddeluma baahna aan ansixinno xildhibaanadii maanta golaha shacabka ka hadlayna waxaa ka mid ahaa mahdi maxamed guuled ra-iisul wasaare xigeenkii hore ee soomaaliya wareegga aan ku guulaysanaynaa miyuu yidhi yatakabaruuti baarlamaani amaaraati yaarey warwarka hayga qasine wuxuu yidhi soomaaliya wadamada dariska la ah oo ay ka mid tahay somalilan halkaa markuu marsiinayana buuq baa dhashay waana lagu orriyey ah, ah, miyaa lagu yeedhiye war kursi baan layska bogdhowna wili dhiijiyo makana roose iyo jaalamal dhiibe war waagii kuraastan laysla dhici jiray lama joogo kuraastanay dhulkay ku misbaaran yihiin war hore macaabuladkooday la soo geli jireen war hadda kahor xildhibaan maareeye somalilan ka maahan maamul goboleedyada soomaaliya ka mana tirsana waana dal gaar u taagan kadibna wasiira ah abaalmarin loo siiyey war laaluushdhe magaalinta abaalmarintu waa maxay marka hadda mahdi guuleed in lagu buuqo maahaeres in wasiir la siiyey heedsow maaha ugu yaraana taliyaha madaxweynaha ee arrimaha somalilan in lagu qoray heedo layska aamusiiyo war xildhibaan mahdi guuleed ma taqaaniine hadduu idin maqlo inuu idin yidhaahdaan u malaynayaa warkiinnu war ogaadeen maaha warwar ma haysaane dowladda ruushku waxay tidhi yukrayn waa naga adkaata miyay dhaheen nukliyarkaa ridaynaa miyay dhaheen ninka noogi waa neebsaa may dhaheen nima ololadii onshagaysdaano nin dagaale fadaane ereyna warwar maysaan annagaa soo galaye eh. wuxuu yidhi eh. diyaarad aan leennahay baa soomaaliya lagu weeraray oo maxaa diyaaradda ruushka noo keena ma yukrainu noo maleeyey war diyaaraddu macaawinaysidayow yidhi warqamadiga yukrain iyo maqlow iska bareejaynaaye warwarkaa dowladda soomaaliya ma sheegin xaggeed ka keenteen warwar mahaysine maxkamadda ciidamadu maanta waxay xukuntay eh. hogaamiyaha daacish marwadiisa war shuuta ciidan badana ma suuriyaa laga soo qabtay war suuqa xoolaha laga soo qabtay waana hogaamiyaha daacishta soomaaliya joogta waxaan kuu sheegaye fartuun cabdirashiid xus xuseen oo ahayd xaaska cabdulqaadir mu'min waxay sidoo kale isticmaali jirtay magacyo ay ka mid yihiin faa'izo aasiyo iyo faysa waxayna maxkamaddu ku heshay inay martigelin jirtay xubnaha daacish ee muqdisho ku dhuumanaya sidoo kale waxay xidhiir shaqalo lahayd madaxii warbaahinta kooxda daacish ahaana iskuxidhaha daacishta soomaaliya iyo tan caalamka bilaal al suudaani waxaana la yidhi labakun iyo kow iyo tobankii mu'min oo shabaab ka tirsan ayay isguursadeen markii dambena labadooda daacishay uxuub siibteen war suuratulmaa'ida miyaa lagu dul akhriyey war siddeed sano xabsi ciidan ahaa lagu xukumay keliyaha ana waa yaabe eh, soomaali daacish ma joogaa iiga abdalow buuraha galgalaamalikii martagaaday afka allah ku dhaqo warwar mahaysiina muqdisho waxaa la yidhi madax badanoo caalami ahay marti gelinaysaa muqdishada naftiya ah wa war qaarna hawaday ku soo jiraan qaarna waa yimidaa lagu yidhi eh. labada maalin ee soo socotana waxaa la yidhi waddammada afrika ee ciidamadu joogaan soomaaliya iyo kuwa igad iyo kuwa la casuumo intuba waxay ku shirayaan muqdisho caasimada baalilihad ee halanli ka sugnaada doonana masamoodayan warmadee war ma hayside labada maalmoodoo soo socota muqdisho dadku waa xirmayaane qadar dembiishaada qaadee suuqa ka soo adeego war war ma haysine xildhibaan cabdisamed maxamuud wuxuu yidhi looma dul qaadan kara in wadooyinka iyo hawada mar walba la iska xidho waana ina la hor keenaa aan ka weydiinno dadka ku shaqada leh war cabdiraxmaan cabdishakuur maalin dhowaad waxau yidhi qof kastaa markii uu madax noqdo ayuu iloobaa daruufaha shacabka heesta waddooyinka maalmaha xidhanna waxay dhibaato ku yihiin nolosha shacabka shantii sanoon mucaaradka ahaynna waa ka caba jirnay war xildhibaanadu way badan yihiin ma gurceel iyo dhuusamareeb keliya jidadka laga xidhaa war reer kalemaanow lankii shacabkan doodanu duraasana war baahida shacabka miyaa jid la xidha keliya war duruufta dadkooda waa inay ka hadlaan war dadkooda jid lagama xidhe dan kale ma u hayaan dadkaan abaadaya jidadkii laga xidhay eh. haddii ay dhibsadeen tolow ma loo furo tolow ma loo furo armado war mahay sidee eh. malaay bannaa ma yimaad eh. makhaalina keente malaay bannaa ma yimaad war waxaa kaloo la yidhi biyo badeed ma bejiyaan bannaanna uma soo baxaan xubintii kalaban ayaad maqlayseen gudahaan waan intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka kenya od kala socoteen warbixinta kulmiya ariyo cabdicasiis beerada barnamijka la socodsiinaya cabdirasaaq farsameynay gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesuu ku luuqeeya fanaanka maxamed cabdi carab halkudhageeda inuu yahay ka ilaali murugada nabadgelyo la saariyo ama kayn magoysho maanka iyo tigaadii ishu milicsanaysaad sidaad mooda galabi daruur midab la saariyo ama kayn magoysho maanka iyo tigaadii ishu milicsanaysaad iyo waxaa tahay tan mahadinaaye muuqaalka aragtida nafta nafta muxuu bogelisay nafta muxuu bogelisay labadii mataane aroos loo masxaradiyo maxfal loo sameeye mahuraanku waa madal labadii mataane aroos loo masxaradiyo maxfal loo sameeye kala maarmin baani adiguna hamoga kala maarmin baani adiguna hamoga marti martina marti marti lama xumeeye magansaday naftaadee jacaylkeennii maaree kailaali murugada martii lama xumeeye magansaday naftaadii jacaylkeennii maare kailaali murugada ka ilaali murugada calaykow maraageedii gura soo geesi mayracaayo muuqeedu wacan yahay mayracaayo muuqeedu wacan yahay misku ay ka dha'ayaan emaylaheedii waxamayrinaye maraqsaarka dhebeeduna misku oo mudaanahe martidii timaadaba hadbaygir maqaari oo midig sadaaxo oo mudaanaheediyo martidii timaadaba hadbaygar maqaari oo midig sadaaxo xadhuub laga milaano baahidu ka maqan tahay ayaan kugu mitaalay magansaday naftaade jacaylkeenii maare ka ilaali ka ilaali murugada ka ilaali ka ilaali murugada ayaan ayaan ayaan ayaan kugu mitaale magansaday naftaade jacaylkeennii maare ka ilaali ka ilaali murugada ka ilaali ka ilaali murugada